alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd dersigeennaani waa kii afar iyo labaatanaad oo ka mida kitaabu towxiid aladii huwa xaqu llaahi cala alcabiid oo iska lahaa sheekh moxamed bn cabdilwahaab atamiimi raxmat ullaahi calayh baabka shan iyo labaatanaad ayuu ka bilaabanayaa baabu bayaani shayi min anwaaci sixri wuxuuna ku sheegi doonaa shan adilo ah ayuu ku sheegi doonaa musanifku raxmatullaahi calayh baabu bayaani shay-in shay caddayntii ayuu u baab yahay shaygaasoo min anwaaci sixri sixirka anwaacdiisa iyo qeybihiisa ka mid ah maadaamuu baabkii hore musanifku kaga soo hadlay sixirka wuxuu rabaa baabkan inuu kaga hadlo sixirku hal nooc keliya inuusan ahayn ee anwaac badanu ay soo hoosgelayaan wuxuuna rabaa inuu dadku ka digtoonaadaanoo iska ilaaliyaan waxyaalaha musanifku uu sheegay oo shantaa nas uu ku dhex sheegay ee ah waxyaalaha uu u arka sheekhu inuu yihiin ama sixir ama wax ku gaarsiinayaay waa siddeed qodob weeye sideedda qodobba baabku ku sheegi doonaa adiladiisana ku dhex imaan doonaan wax darqi loo yaqaanoon arki doono diyara wax loo yaqaano baasaysiga tanjiimka oo dadka xidiga sheega ah caqdi wax loo yaqaano qofku sixir iyo intuu waxgunta ku afuufo nafadka namiimada balaaqada oo anwaac kala duwan ah ayuu musanifku sheegi doonaa raxmatullahi caleyh qaybahaas waxaan arki doonaa qaarkood waa gaalnimo qaarkood waa wax iska mubaaxoo caadi ah qaarkood waa macsiyo way kala duwan yihiin xaqiiqadooda dhabtaa marka la fiiriyo sideedda qodob uu sheegi doono qaarkood waa wax qowliyaho lagu hadlo qaarkoodna waa wax ficliyo falahaan loo sameeyo intaba way u qaybsamaan baabu bayaani shay-in shay caddayntii ayuu u baab yaho min anwaaci sixri sixirka qaybihiisa ka mid ah qaala axmedu axmed baa wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo waramay muxamed ibnu jacfarin muxamed ibnu jacfar baa noo waramay buu qaala xadaanaa cawfun cawf baa noo waramay buu yihi muxamed ibnu jacfar cawfna qaala wuxuu yidhi can xayaan ibni calaa xayaan ibni calaa ayuu ka wariyey xayaan ibnu calaana xadaanaa waxaa noo waramay buu yidhi qatan ibnu qabiisata can abiihi aabihi ayuu nooga warramay oo qabiiso ah annahu aabihi samica wuxuu maqlay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama qaala yidhi ina alciyaafata duulinta shimbiraha la duuliyo iyo wadarqa faalka la dhigo oo dhulka la jeexjeexo iyo watiyarata baasaysiga wax la baasaysto uusan sharcigu dhib ku xirin min aljibti jibtiga ayay ka mid yihiin iyo sixirka jibtigana waa soo mara qaala cawfun cawf baa wuxuu yidhi alciyaafatu ciyaafadu zajru tayrin shimbirta in la shimbiraha in la tuuriyo la cayriyo weeye wadarquna waxa weeye alkhatu waa jeexid oo yukhadu la jeexaya bilardi dhulka dadka faaliya waad aragtee dhulkay ka faaliyaan oo qodqodaan oo jeexjeexaan ciyaafaduna waxa weeye inta shimbir la kiciyo kicinteedaas wanaag iyo xumaan in lagu xiro la yihahda hadday midigta u duushana waxayni waa abshir hadday bidixda u duushana balaayaa dhacaysa hadday si nooca u codayso noocaas u cidana waa khayr saa kale hadday u cidana waxa weeya waa dhib shimbir maskiin oo dhib iyo dheef midna gacanta ku haynin duulitaankeeda in la kiciyo in shar iyo khayr lagu xiraa ayuu ka hadlayaa xadiidku xadiidkan culummada qaar ka midihi way saxiixiyeen sida alimaam ibnu xibbaan alimaamu nawowi iyo ibnu muflix ibnu xajar ibnu teymiya oo kale sanadkiisa wuxuu leeyahay wuu hagaagsan yahay oo waa sanad fiican buu leeyahay raxmatullaahi calayh halkaasay mariyeenoo xadiidka way sugayaan culummada gobol ka midana dacfi bay xadiidka ku sheegaan oo dacfi bay u tiiriyaan macnaha uu ka hadlayo xadiid ka macan eh, ka macno duwan oo xadiidkan hadda wuxuu tilmaamayaa waxyaalaha noocaan oo kaleetaahi inay sixir yihiin oo jibti ka tirsan yihiin laakiin xadiidka muslim uu wariyey ee xadiidka mucaawiyat bnu xakam baa wuxuu tilmaamayaa in la yidhi nebi maxamedow nebi ilaahay nebiyaashiisa ka mid oo waxaa jiri jiray dhulka jeexi jiray halkaasna macluumaad ka ogaan jiray markaasuu nebigu sheegay sal l sl man waafaqa khaahu qofkii inta dhulka jeexa nebigaa sidiisii oo kaleeto u jeexoo waafaqa dhib ma laakiin dhibku wuxuu ka taagan yahaa adugu haddaad hadda dhulka jeexjeexdid sidii nebigaasi inaad u waafaqday in kale see ku ogaan karta ma ogaan kartid jahli baad kaga sugan taha midda kale nebigaa hawshiisu mucjisay ahayd adigana mucjiso kuma aha marka wax suurtagala maaha way adag tahay waa shibulmustaxiil inaad nebigaas waafaqdid arrinkiisii marka isku hor imaan maayaan xadiidkan iyo iyo xadiidkaa diyaaradana waa sheegno waa baasaysiga waxaa la mid a e, qofku inuu shay saaso ku farxo yidhah shaygaas waa shay fiican oo kaleeto aan sharcigu fiicnaan iyo waxaas ku xihin wixii xunoo sharcigu uu diiday inaad baasaysatoo dhibsatid waa sax wax caadiyan oo dabiiciina inaad dhibsatidoo intuu libaax kaa hor yimaada aad tiraahdi war armu kale ku cuna aad dhibsatidna waa wax caadiyoo la yaqaano laakiin waxaa laga hadlaya waxaan dhib iyo dheef midna sharcigu ku xihin caadiyan iyo dabeeciyan aan lagu xihin inaad maantao dhan ka dabalaabatid taasaa la diidan yahay ayib muxuu idiin qoraya halkaa idinku xijisiiya waljibtu qaala wuxuu yidhi alxasanu xasan ranatu shaydaani shaydaanka sowdayntiisa iyo codayntiisa weeye ranatu shaydaani laba macne ayaa lagu fasiraa midkood waxa weeye ka aan marrayoo shaydaanka qayladiisa iyo codkiisa waxaa tafsiir labaada waxyiga shaydaanku uu u waxyoodo qolyaha asaga waxa weeyaan saaxiibadiisoo shayaadiinta kale ku waswaasiyo weeye culummada qaar ka mid ihi waxay tilmaamaan shaydaan afar jeer buu qayliye oo af labadii yeera culummada gobol kamid mid ah sidaa tilmaamay laga wariyaa kow markii la lacnaday oo ilaahay lacnadiisu uu ku dhacday ku dhacday af labadii buu yeera wuu qayliye jannadii ilaah iyo meeshii siro uu ku jiray markii laga soo saarayna wuu qayliya meesha uu ka soo baxayo meeshuu u socdo markuu arkay nebi moxamed markii la dhalayna sala allahu calayhi wasalama wuu qayliye oohin uu ooyayo lfaatixa markay kusoo degtayna oo nebiga waxyu ku bilowdayna wuu ooyey bay yidhaahdaa oo wuu qayliye marka haddii la yidhaahdo jibtigu waa ranatu shaydaan shaydaanka waxyigiisa weeye dee dadkii shaydaanka waxyigiisa raacay jibti bay caabudeen oo shaydaan bay caabudeen saasaa laga wadaa wali abi daawud abi daawud waxaa usugnaaday iyo wanasaa'iyi nasaa-i iyo wabni xibaana fii saxiixin uu ku wariyey almusnada minhu xadiidka inta la tiriyey musnadkaahee hore soosaa idinma qora waa sax weeye sax wey baarak alla ka tegay ranatu shaydan isnaaduhu sanadkiisu xadiidkan jayidun waa wanaagsan yahay buu runtiis sanadkiisu waa jayid waa sanad fiican marka xadiidka uu leeyahay sanadkiisaa fiican waa intaan tafsiirka iyo xadiidka hore wada socdo weeye markaasuu haddana wuxuu yidhi weli abi daawuuda waxaa u sugnaaday iyo wanasaa'iya wabni xibaan wabni xibaan oo weliba ibni xibaan fii saxiixi uu ku wariyey almusnada xadiidka inta la tiriyo minhu almusnadaka la tiriyo minhu xadiid wuxuu ka wadaa xadiidku laba qaybood buu ahaa qayb waa qaybta sanadka leh soo ma jeedaan xadaanaa moxamed ibnu jacfar xadaanaa cawfun can xayaan ibnu calaa xadaanaa qaطan ibnu qabiisata can abiihi annahu samica nabiy sal lay slam qaala in alciyaafata shimbirduulinta iyo wadarqa faalinta iyo wadyarata baasaysigu min aljibti soo ma jeedaan intaas waa xadiidka waa musnad intaasaa marka waxaa wariyay abu daawuud iyo nasaa-i iyo ibnu xibbaan amaa inta tafsiirka ku saabsan oo tafsiirka dambeeto ah ayada mayu shuqol kuma leh tafsiirka ah ayib sidaasuu ka wadaa marka sidaasuu ka wadaa tafsiirka cawf ibnu cawf xadiidku lama soco markii abu daawuud iyo warinayaan can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu canhumaa allah ka raali noqda asaga iyo aabihiiba qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man ruuxii iqtabasa ka dhuxul qaata ama ka qori qaata shucbatan qayb ama gabal oo min annujuumi min cilmi nujuumi xidigaha cilmigooda ka mid ah xidiga sheegnimada faqad iqtabasa wuxuu ka dhuxul qaatay shucbatan qayb oo min asixri sixirka ka mid ah zaada wuu kordhiyey maa wixii zaada uu kordhiyey rawaahu abu daawuud abuu daawuud baa xadiidkan wariyey wa isnaaduhu xadiidkan sanadkiisuna saxiixun saxiix weeye iqtabasa iqtibaasku waxa weeye waa qori qaadashada ama dhuxul qaadashada ayib shucba waa qayb iyo gabal nujuumku waa xidigaha qeybta ku saabsan zaada maa zaada laba tafsiir baa ku jira tafsiirka koobaad waxa weeye zaada maa zaada in laga wado mar kasta oo cilmiga xidigaha uu wax cun ka sii barto cilmigii sixirka qofka usii kordhayay iyo tafsiirka labaad oo ah zaada maa zaada in laga wado mar kasta uu cilmiga xidigaha iyo noocaas u barto ifmiga iyo dembigaa u siyaadaya sixirnimada ah marna dembigaa u siyaadaya weeye marna aqoontuu sixirka ulahabaa u siyaadaysa weeye saasaa laga wadaa oo kaallimuu kororsanaya tan dambe weeyaan xadiidkani wuxuu inoo faa-iideynayaa oo ka qaadanaynaa musanifku muxuu u daliishaday wuxuu u daliishanayaa in la yidhaahdo xidigaha cilmigooda saamayn leh oo ilaahay koonkiisaan saamayn ku leh oo waxay rabaan samaynaya waxay rabaanna diidayaaye wuxuu soo gelayaa ku leeyahay sixirka sidoo kale wuxuu haddana soo gelayaa kufri iyo gaallimuu soo gelayaa rabaa inuu ku yidhaahdo marka arrinkaasu wuxuu ku tusinayaa halisteeda inuu leeyahay arrinkaas arrin halistiisana inuu yahay xidigaha wixii laga baran karo wixii sharcadu inoo sheegtay oo ah ziinatan lisamaa samada in lagu qurxiyey dhagaxaanna looga dhigo shayaadiintoo lagu dhagxiyo xaggana lagu hanuuno xidigaha inta la kala barto taasu qibladuu jiraayo kaasu koonfurtuu jiraayo kaasu waqooyigu jira sidaa lagu kala bartaaye wax dhiba ma leh laakiin inaad aamintid xidigaanu bixaddi daatihi iskiisuu saamayn u leeyahaa shar iyo khayrna u keenayaa habeenkaa qofkii dhasha waa bacow inkaar qaba ah habeenkaa kii dhashana waa sax oo aad xugub sidaa ku ridid khalad wey man ruuxii iqtabasa dhuxulqaa ka dhuxul qaata shucbatan gobol oo mina nujuumi xidigaha ka mid ah faqad iqtabasa wuxuu qaatay oo ka dhuxul qaatay shucbatan qayb oo min asixri sixirka ka mid ah zaada ha kororsado maa wixii zaada uu kororsanaya wuxuu doonay cilmi xidigaha ha barto baa u kordhaya rawaahu abu daawuud isnaaduhu saxiixun sanadkiisuna waa saxiix walinasaa'iyi imaamu nasaa-i waxaa u sugnaaday min xadiidi abi hurayrata abi hureyre xadiidkiisa xaggiina uga sugnaaday radia allaahu canhu inuu yidhi man ruuxii caqada gunta cuqdatan guntin uma nafasa deedna ku afuufa fiihaa guntinta dhexdeedii faqad saxara wuu sixray sixir buu la yimi waman saxara qofkii sixir la yimaado oo wax sixirana faqad ashraka shirki buu sameeyo ilaahay buu cibaadadiisa cid kale la wadaajiyey waman tacallaqa qofkii qalbigiisa ku xira shay-an shay an alla ahayn wakila waa loo tala saaranayaa ilayhi asagaa loo tala saaranayaa shaygaasi adigu ilaahay isu kiindaynaya subxaana culummada gobol ka mid ah xadiidkan way taxsiiniyeen oo darajadiisa xasan bay gaarsiiyeen sida ibnu muflix oo kale raxmatullaahi calayhi culummada gabal ka midana xadiiska dacfi bay ku sheegeen laakiin qeybta ku saabsan man tacallaqa shay-an ukila ilayhi horena waa u soo marnay shaahid kalena wuu leeyihi shaahid kalena wuu leeyahay ayib xadiidkani marka xasanulbasri baa ku jiraa la yidhaahdaa oo abu hureyre ka warinayo aan waxba ka maqal oo culammada qaarkood ay sidaa tilmaameen cillo kalena wuu qabaa xadiidku laba waxyaalood buu sheega man caqada cuqdatan uma nafatha fiihaa faqad saxra shay dun iyo wax la mid qofkii gunta oo wax isku xiroo gunta ka bacdina ku afuufa dhexdeeda waa saaxiro sixir bulayindale waxaad ogaataa xadiidku wuxuu ka hadlayo horta nafadka waxaa loo isticmaalaa waa candhu wax afka laga tufo waxa afka laga tufo wey culummadu waxay isku khilaafeen ma markay la socotaa candhuuftu mise waa neef keliya waa ku filanta b haddaad tirahdaan waxba aysan candhuufi la socon iyo wax yaroo candhuufa haddaad raacisid labada ra'yiba culimmadu way isku khilaafsan yihiin laakiin waxaad ogaataa afuufidda iyo guntitu waa mid sixira waxa laga hadlayo laakiin haddaan eh, maradayda gunguntado oo aan meel dhigto oo waxa weeyaan aan haddana isaga afuufa anugu sixir maaha intaa keliyu haddii aan inta gacantii sidaas idhaahdo ihaahdo qulhol iyo birabilfalq ku akhrista ismariyana waaba sunnadii nebiga iyo sahdigii nebiga waa sax waxaa laga hadlayaa waxaa weeye guntin sixira qofkii gunta candhuufna sidaa ugu afuufa waa kuwii suuratulbirabilfalq ay kusoo degtay qaabkii sameeyana yuhuuddaha nabiga sixray wa min shari nafaahaati fi lcuqad kuwa noocaasoo kala samaynaya horta sixir buu qofkii sixra maxaa uxugaba waa gaal taas waa qodob xadiidku ka hadlay qodobka labaad waxaa weeye waman tacalaqa shay-an wukila ileyhi qofkii shay isku xira haddaad aamintay shimbirtaanu inay wax kuu tarayso ilaahay ayaduu kuu tala saaranaya waxba kuu tari maayo naxariistiisa wuu kaa wareejinaya haddaad aamintid guntintaani inay shar iyo khayrba ayadu gacanta ku haysa iyo afuufitaanka ayadaa laguu daynayaa ilaahay gargaarkaaga iyo garabkaagaba wuu ka baxayaa subxaana marka waxay ku tusinaysaa halista ay hawshaasi leedahay ayib nebigu markuu yidhi waman saxara faqad ashraka culamada qaar baa waxay u daliseen saaxirku inuu mushrik yahay de qof saaxirna walaa yuflixu saaxiru xayu ataa meeluu tagaba ma liibaanayo oo qof liibaanaya ma aha qaybihiisana shalay baan wax ka soo niri insha allahu taala ka soo hadalna can ibni mascuudin cabdullaahi bn mascuud waxaa laga wariyey anna rasuula llaahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi alaa unabi'ukum miyaanan idin sheegaynin mal maa waxa alcadhu cadhigu wuxuu yahay cadhi oo maxaa tahay nebigaa fasiray hiya ayadu annamiimatu waa dad isku dirid isku dirid weeye dadka la isku diro al alqaalatu u kala qaadid weeye hadal u kala geyn baynanaasi dadka dhexdooda rawaahu muslimun muslim baa wariyey alcadha marka maxay noqotay maxay noqotay waa dad isku dirid diradiraalayn weeye su-aasha meesha timid baa marka waxay tahay baabkii aan ka hadlayno baabu bayaani shayin min asixri iyo dad isku dirid maxaa iska galay xadiidka lafdigaa ku jiro amalcadhu ereyga alcaduha labalaba qaabba waa loogu dhawaaqa sida aan ugu dhawaaqna in loogu dhawaaqo oo caynka la kordhiga daadkana la reebo alcad iyo alcidatu in la yihaahdo sida alcidatu in la yiraahdo sida cidatun oo kaleeto alcadhu hadii la yihahdana waa sida alwajhu oo kaleeto culummada qaar ka mid a waxay ku fasireen luqada carbeed qayb ka mid weliba khaasatan qurayshan ay u isticmaashaa alcadhu asixru carab qayb ka mid a cadadu waxay u taqaanaan marka sixirka maadaama luqadii quraysheed qayb ka mid a ay u isticmaalaan sixirka sidaasuu xadiidku u keeno wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo dadka dadka isku daraaya nooc sixirnimaahay la yimaadeen oo dadka kala geeya laakiin sixirkoodu dee gaalnimo ma gaarsiisna gaalnimo ma gaarsiisna waa macaasi dunuub aad u waaweyn oo kabiira min alkabaa'ira waay walahumaa muslim iyo bukhaari waxaa usugnaaday sugnaaday buyuhi muslim iyo bukhaari waxaa usugnaaday sugnaaday can bni cumara cabdulaahi bni cumarna uga sugnaaday radi allahu canhuma ana rasuula llahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi inna min albayaani aftahanimada waxaa ka mid ah la sixiran sixir ayaa ka mid ah. aftahanimada iyo bayaannimada waxaa ka mid ah qeyb sixirnimo ah. musanifku xadiidkan wuxuu tilmaamay muslim iyo bukhaari inay wariyeen wuxuu labaadoo tilmaamay inuu yahay xadiidka cabdulaahi ibni cumar sida saxdaahi xadiidka cabdulaahi ibni cumar xadiidkaani ma ahane xadiidkaani waa xadiidka camaar ibnu yaasir xadiidka camaar ibnu yaasir weeye xadiidkan laakiin muslim muusa warin xadiidka cabdulahi ibni cumar oo sidaan ah. taas waa qodob xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey sixirka qayb ka mid a waxaa sixirka ka mid ah aftahannimada iyo afmaalnimada waxa loo yaqaan ammaan iyo cay midna ku tusin maayo xadiidkan uu fasaaxada iyo aftahanimadu ay ammaanan tahay ama ay caayan tahay habda waxaad ku qaymaysan tahaa hibadan ilaahay uu ku siiyee aftahanimada iyo codkarnimada ah wixii aad u adeegsatay dhaqanka sixirka loogu shabahayana waxaa weeye sixirku maadaamuu quluubta dadka saameeyo qofkan aftahamkaana waa laga yaabaa dadka madaxooda minjeynu u rugo oo dadkii bedelo aftahanimadiisa ku bedelo haddii aftahanimadaadi marka khayr aad u isticmaashid sixirka xadiidku ka hadlaya markaa sixir ammaanan buu kuu noqonaya waa saxo waa sharaf aftahanimadaadi inaad dadka jidkii saxdaha kaga leexisid hadday timaadana de sixir khaldan buu noqonayaa waa macaasi iyo kabiira min alkabaa'ir qaarkoodna laga yaabo gaalnimo inuu gaaro waxaa dadka ugu dhawaaqaysa hadduu yahay wax gaalnimo ah. marka saasaa loo kala qaadaya xadiidku marka ammaanna kuma tusin cayna kuma tusin waxaa dhici karta laba qof inay isula kaa yimaadaanoo wax isku haysta midkood marka waa rugcadaa hadalka sida loo hel hadalka heli ogo hadalka yaqaana midkoodna waa iska afculaaculmiskiin ah adiga marka labadaa qof wixii ka soo baxad wax ku xukumaysa mid baa wax sheeganaya doodiisa caddaysanahaya midna waxaa laga yaabaa inuu wax ka mulcmuluc siiyo markaasaa laga yaaba kii aftahanka inaad waxla xukuntid sababtoo ah qofka qaadigaha wax kala xukumaya labada qof waxa ka soo baxu waa ku qaymaynaya laakiin waa inaad ogaatid qaadigu hadduu xaq dad leeyahay kuu xukumay dadaal isaga xaggiisa kayid wixii xalaal kuu noqon maayaan makuu noqonaya hadaad kitaabkan igu qabsatoo tirahda anaa oo waxa weeyaan ila dilindillaysi doodna iga aftahasanaatid laakiin kitaabka anigu aan leeyahay oo qadigu ku yidhahdo adaa kitaabka ilaha qaado saa kugu xalaal noqon maayo xaaraan baad qaadata nabigaana tilmaamay alayhi salaatu wasalaam tusaalayaashaas o kale fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il ayaa ku sugan aluulaa masalada koobaad xadiidkan ka booda sax wey waayo qoranta walahumaa muslim iyo bukhaari waxaa u sugnaaday can ibni cumara cabdulaahi bni cumara laga wariyey waa isla xadiid sooma jeedaan anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala inna min albayaani la sixran albayaanu albalaaqatu walfasaaxa waa aftahanimada iyo waxa weeyaan fasaaxada fasaaxada iyo aftahanimada wey fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il alulaa masalada koowaad ana alciyaafata duulinta shimbiraha la duuliyo oo haddana inta la duuliyo shimbir inaad duuliso macno way kugaraysa laakiin duulintiisi axkaam inaad ka dhaliso oo tiri hadduu midigta u duulo safarkan maanta safraya waa abshir hadduu bidixda u duulona wuxuu tilmaamayaa shimbirkaasu inaysa hawshaan maanta abshir iyo khayr ahayn bal shimbir bidix iyo midigba ma kala yaqaanba shimbir meesha ka tustu u bidahaya maxaa adiga marka axkaam ugu radbinaysaa ugu xidhaysaa taas wey xadiiku wuxuu ka hadlaya iyo wadarqa darqiga waxaan ku soo marnay faalka in faal la dhigo iyo wa wadiyarata baasaysiga baasaysiga wixii sharciga uu diiday inaad baasaysatid waa sax oo macaasida aad ibsatid wixii dabeeciyan oo wax inay dhibaan la yaqaano mas aad aragtay iyo abayso kuu soo farabaxsatay iyo libaax iyo nin qori kugu soo taagayo ad aragtay inaad ibsataadna waa sax laakiin shimbir meel marahaya iyo subxaanyo meel orodoo sii socota iyo dawaco raadkeedaad aragtay iyo qof kaa horyimidoo nooca ah inaad axkaam ku ridioo tiraada kaasaa saakaiga horyimidoo hawshaydu maanta waa u dhammaatay taasaa la marka dayarada baasaysiga noocaas min aljibti sixirka ayay ka yihiin athaaniyatu masalada waa tafsiiru lciyaafati ciyaafada fasirideeda weeye iyo wadarqa ciyaafada duulintii shimbirta la duulinaya iyo wadarqa faalki labadaba fasirkeeda waa soo mara ahaaliatu masalada saddexaad anna cilma nujuumi cilmiga xidigaha barashadooda in la barto nowcun waa nooco min asixri sixirka ka mid ah waa nooc sixirka ka mid ah inaad ka maada ahaan isaga baratid oo xidiguhu dhankay qiblada jiraan iyo dhanka noocaasa iyo markay halkaa maraysa waqtigaa roobku inuu daayo intaa keliya wax macnaaho dhib laguma dhib kaa soo gaari maayo laakiin markaad aaminti saamayn inay leeyihiin markaad aaminti oo xidigu halkaa hadduu fariisa hameenkaa qofkii dhasha uu qof xun yahay kii dhintana uu ahlu naar yahay kii nooca u noqdo uu ahlu janno yahay markaasaa khaladku imaanaya alraabicatu masalada afraad alcaqdu gundinta maca nafathi weliba iyadoo lala qaba afuufid wax lagu afuufaya intaad wax gunudid haddana inaad wax ku afuuftid ku tuftid min asixri sixirka ayay ka mid tahay waxaad gunuday iyo waxaad tufaysidba hadday sixir yihiin waay laakiin mare la isku gunguntay iyo dun meel itaal haddaan isku xerxerto ama cadhuuf isaga tufo oo aanan ula jeedin sixir sixir noqon mayso alkhaamisatu mashalada sanaad shanaad anna namiimata isku diridda dadka laisku diraaye min daalika sixirka ayay ka mid tahay noocay uga mid tahayna waa sheegna laba qofoo isjeceloo nin iyo xaaskiisa laga yaaba dadka qaar intay sixiraan sidoo kale ayagoon maaddo sixira adeegsan oo hadal adeegsanaya baa laga yaabaa laba qof oo saaxiibo ah ama laba isqabtay inta la isku diro in la yihahdo islaamta ninkaa kuma jecla ninka la yihahdo islaamtooda qof xun waayo reerkii sidii u ku burburaba ayib asaadisatu masalada lixaad anna min daalika sixirkaa waxaa ka mid ah bacda asaxaafa bacda fasaaxati fasaaxada qaar ka mid ah ayaa ka mid ah sixirka baabu maa shay buu baab yahay jaa-a ku yimid filkuhaani faalalownimada iyo wanaxwihi wa naxwihim waxa la mid ah kuwa faaliya iyo waxa la midka filkuhaani kuwa faaliya iyo wa la midka baabku waa baabkii labaatan iyo lixaad musanifkuna raxmatullaahi calayhi afar nas afar daliil ah iyo xoogaa oo wuxuu sheegi doonaa aqwaal culummo ah ayuu musanifku tilmaami doonaa raxmatullaahi calayhi ayib rawaa muslimun muslim wuxuu wariyey fii saxiixihiina uu ku wariyey saxiixiisa dhexdiisa can bacdi aswaaji nebiyi nabiga xaasaskiisa gabal ka midana uu ku wariyay waa xafsaa la yihahdaa xafso bintu cumar can inabiyi nebiga waxay ka warisaa xafsa radia allaahu canha sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu inuu yidhi man ruuxii ataa u yimaada caraafan caraaf qofka la faalalow oo fa sa'ala weydiiyo hu faalalowgii can shay-in shay oo fa sadaqa u rumeeyo hu faalalowgii bimaa waxa yaquulu uu leeyahay lam tuqbal lama aqbalo lahu asaga lagama yeelo salaatun wax salaada arbaciina yowman afartan maalmood arbaciina afartan yowman ee maalmood waa howl adag waaye muslim baa xadiidkan wariyey raxmatullaahi calayh xadiidku waxaad dareemaysaa dhowr qodobbuu wax ku xira kow inaad u timaadid inaad hota adigu timaadid man ata kow ciddaad u imaanaysaan ay tahay caraaf waa labo saddex iska imaasho keliya inaysan hayna aad waxweydiisid waa afar shan wuxuu kuu sheegana aad rumaysi wallahi sidaa sheegtay wey sheekh aad tidhaahdid intaa qofkii isku daraaye salaadiisa afartan beri lama aqbalo dhowr masalaa meesha culammadu kaga hadla qodobka koobaad waxaa weeye afartanka beri maxaa ku xihan nusuus badan oo sharciga aho waxaa jirta afartan badan wax ku xirtay wax sugan iyo wax kala weelaya maalan afartan beri qofkii ikhlaas ku dadaala fadli gooniyaha axaadiida qaar u tilmaamay inkastoo ysan sugnaan qofkii khamre caboo kaleeto afartan beri asagana saasoo kaleetay kusoo aroorta ilmaha uurka ku jira abuurkiisoo kaleeto waad aragteen afartan beri markuu candhuufaado sooma xasbataan afartan beri baa gooni ugu soo aroortay cidiyaha iyo in la iska jaro oo shaaribka la iska gaabiyo oo timaha hoose la iska xiiro afartan beri ka badan lama ogola inay kugu sii yaallaan ayagana afartan beri baa loo sheega nabiyullaahi muuse calayhi salaam ilaahay markuu la ballamayey afartan beri bay hawshaasi ahayd afartan afartankaani macno weyn baa ku dhisan iyo asraar badan oo ku jirto oo culummada qaar ay ka hadleen kanaa la mid oo culimmadu waxay leeyihiin qofkaani maadaamuu arin khalada galay oo dembi adag galay inta dembigaasu uu waxa weeyaan qofkii noocaas aha uu ku iloobi karo oo waxa weeyaan kaga xafaaroobi karaay waa afartan beri hadduu toobad keeno qofkani oo dee afartankii oo dhammaan uu toobad sax la yimaada salaadiis waa la aqbalaya qofka laga hadlaya waa qof aan toobad keenin wey qof aan toobad keenin weeye caraafku waa maxay caraafku iyo kaahinku waa laba eray oo markay isla joogaanna midba macno yahay marka ay kala tagaanna mid walba ka kaleeta macnihiisi uu gudanayo waa qofka cilmi qaybka sheegta wuxuu ku odhanayaa taariikhdu intaa markay marayso waad dhiman doontaa gabadhaad guursan lahayd meel hebley jirtaa reerka aad la xidhiin lahaydna reerkaas weeyaan caruur intaasaa kuu dhalan doonta adiguna waxaasaad noqon doonta waxyaalaha cilmu qaybka ka warramayaa mararka qaarkood waxaa qalbigaaga ku jiruu kaaga warramaya oo qofaan waxayna ku ogaan waxsee ku ogaaday kaas weeyaan ruuxaasaa marka xadiidku hadlaya xadiidku wuxuu tilmaamay qofkii u yimaada baa la yidhi itiyaankaasu muxuu noqon karaa si kasta oo imaasho ah ayay noqon karta wuxuu noqon karaa inaad udug ugu tagtid oo aad u tagto sheekhow bal ii kitaab rog kow wuxuu noqon karaa inaad waxaa weeyaan adaa saa samayne telefoon kula hadashay lan waa nooc itiyaankii ka mid ah sheekhaye seedaha bal hawshaa ii fiiri waa telefoon way noqon kartaa waxay noqon kartaa qoraal inaad qortid whatsappka u qortid sheekhow hawshaas iga warran su-aashaas iga warran saasaan wuxuu rabaa markaasu kuu soo jawaabo hadduu doono waad u rumaysa waa caraafkii waa waa soo gelaysaa man ataa caraafan bay soo gelaysa waxaa soo gelaya haddaadan uba teginba laakiin qof aad u dirsatid war waa mashquulsanahay suuqan ku jiraaye hala iisoo kitaab rogaa tiri markaasaa laguu soo kitaab roga sidaasaad noqonaysaa sidaas weeye qofkaas waxaa kuu geysa noocaas weeye sidaas weeye kitaabkaa nooca laguu rogay nooc kasta oo qofka ku gaari kartid socod hadday tahay iyo diyaarad haday tahay iyo gurgurasho haday tahay iyo telefoon aad u dirtay hadday tahay iyo qoraal haday tahay iyo qof aad u dirtay hadday tahay manataa caraafan baad soo wadagelaysa kulli way soo wadagelayaan dariiq kastoo aad ugu tagtid waxaa ka mid ah telefishinada inaad ka fiirsato ku qancdid nin saaxiraho faalalow oo waxyaalaha noocaasa ka warramahayaad telefishinka ka fiirsatay waad ku qanacday khalaas man ataa caraafan baad soo gelaysa sababta telefishinkan daartay ama u qasday kabacdina macluumaadkaanaad ka heshay khaldan kabacdina waad ku qanacday kulli way soo gelayaan qofkaas salaad laga aqbali maayo afartan beri culimmadu waxay ku leeyihiin waxay ku tusinaysaa inuusan qofkaasi gaalnimo ku dhicin sabab hadduu gaalnimo ku dhacay afartan beri laguma xihayna waxaa la odhan lahaa camalkiisiba waa burayba kulligii laakiin afartan baa waxaa lagu xihay salaadiisa aqbalideeda xadiidku wuxuu sheegay salaad keli ah acmaashii ma soo gelaysaa culamada qaar baa waxay leeyiin acmaashu dhan way soo gelaysaa qarra waxay leeyiin xadiidku salaaddu quseeya laakiin ayaan darraba waxaa kugu filan afartan bar inaan salaad laga aqbal tawxiidka marka laga soo tago acmaasha kaloo dhan salaadda ka weyn ayadii haddiiba la afartan beri layi lagaa aqbali maayo afartanka haddaad dhexdooda ku dhimatay ka war waa halis halis weeye lam tuqbal lahu salaatun salaadaasu ama waajib ha noqoto ama sunno ha noqoto afartan maalmood laga aqbali maayo qabuulka acmaasha ibnuqayim wuxuu tilmaamaa saddex qaybood buu qaybsamay ilaahay markuu wax kaa aqbalayo inuu ilaahay camalkaad samaysay raalli ka yahay oo kugu jecel yahow sidaa wax kaaga aqbalo waa qabuulu ridaa'in wa maxabatin ilaahay baa raalli kaaga noqday kuguna jecel qabuulka kalena waa qabul jazaa'i wa hawaab abaalmar iyo hawaab in lagu siiyo qabuulka saddexaadna waxa weeye cuquubadii adduunka in lagaa dulkado maalan dad waxaa jirta salaaddii duhri tukaday oo la odhanayn waa taariku salaad oo aan salaad la loo haysan haddana salaaddiisa aysan aqbalmin waa la helayaa ayadana ayib waa wax suurtagala weeye hawshaas ayadaah wa can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu can inabiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama man ruuxii ataa u yimaada kaahinan faalalow xidiga waxa weeye qofka loo yaqaano uurkubaallahoo kaleeto dadka ka warama quluubtooda waxa ku jira cilmu qeybka sheegta marka kaahin hadda gooni baa loo sheega hadda aytan caraaf la sheega waa isku mid marka hadda caraafkii horeta nafsuhu weeye kana kaahinan qofkaa faaliya oo cilmu qeybka ka warrama oo fa sadaqa u rumeeya hu ruuxii bimaa waxa yaquulu uu leeyahay faqad kafara wuu ku gaaloobay bimaa wixii unsila lagu soo dejiyey calaa muxamadi nebi moxamed dusha calayhi salaatu wasalaam rawahu abu daawuud abu daawuud baa xadiidkan wariyey xadiidkan u fiirso wuu rumeeyey baa la yidhi wuu rumeeye xadiidku wuxuu tilmaamay man ataa kaahinan qofkii kaahin u yimaada fa sadaqahu bimaa yaquul ama su-aal aad weydiisay adugu ku rumee ama sidiisa wuxuu ka hadlayey la dhaco ku qanac oo sidaa ku rumee ama cid kale su-aalay weydiiso uu ka jawaabay ku qanac oo noocaasoo kaahinnimada ah kulli way soo gelayaan faqad kufira faqad unfaqad eh, kafara bima unzila calaa muxamadin wixii nebi moxamed ugu soo dejiyu ku gaaloobay culamada qaar ka mid waxay leeyihiin waxyaalaha qaybka ah oo ilaahay iyo waxyaalahaas cilmigooda anaa la gooni noqday oo nabi moxamed ilaahay sidaa ku soo dejiyey qaybtaa qaybka oo inaga maqan ayuu ku gaalooba laakiin sida raajixamaha taa keli wuxuu ka hadlayo wixii nabi maxamed lagu soo dejiyo dhanbuu ku gaaloobaa laga wadaa taasaa laga wada howl halisteeda weeyaan marka howl halisteeda leh weeyaan ayib riwaayada abu daawuud waxay ahayd ama qof dumara oo dhiig qabta u taga sidaasay ah qofkii qofkaahina u taga oo wuxuu leeyahay u rumeeya ama qof dumaroo dhiig qabta u taga ama qof dumara gadaal uga tagoo gadaal uga galmoodo xubintii saranka garab maroo dabadii laga saxroonay uga galmooda intaba xadiidka abu daawuud qeybt riwaayadiisu qaabka qaabka qaararkaasi ku dardartay ayib walil arbacati arbacada waxaa u sugnaaday arbacadu waa nasaa-i abu daawuud ibnu maajah iyo tirmidi afartaasa arbacada loo yaqaanaa iyo walxaakim imaam xaakim weliba waqaala xaakimun xaakim wuxuu yidhi saxiixun xadiidkana waa saxiix calaa shardihimaa muslim iyo bukhaari shardigoodu saxiix ku yaha can abi hurayratana laga wariyey man ataa qofkii u yimaada caraafan qof caraaf ah waa qofka waxyaalaha qeybka ka warama aw kaahinan ama kaahinka u taga waa qofka waxyaalaha mustaqbalka ka warama waxaasaa dhici doona oo fa sadaqa u rumeeyo hu asaga bima waxa yaquulu uu leeyahay faqad kafara wuu ku gaaloobay bimaa unzila wixii lagu soo dejiyey bima shaygii unzila lagu soo dejiyey calaa muxamedin nabi muxamed wixii lagu soo dejiyey ayuu waxa weeyaan ku gaaloobay marka man ataa caraafan fa sa'alahu can shayin afartan maalmood salaad lagama aqbalo iyo waxa weeyaan wixii nabi maxamed lagu soo dejiyuu ku gaaloobay isdiidi maayaanu kufrigaasaa waxaa culamada qaar ku fasirayaan inuu yahay kufrun duuna kufri kufrun duuna kufrin ayaa laga yaaba waa gaalima gaalnimadii weyneed ka yaroo shirkul asqar bay noqonaysaa iyo kufri yar ayib laakiin hadduu aamino inuu qofkaanu cilmu qeybka mutlaqan u og yahay oo sidaa ku qanacsan yahay wax walbana uu og yahay waa ku gaaloobaya marka weli abi yaclaa waxaa u sugnaaday bisanadin sanadkaasoo jayidin wanaagsan can ibni mascuudinna uga sugnaaday milahu xadiidkan oo kaleeto wax la mid a ah. miluhu xadiidkan oo kaleeto wax lamida mid a ah. mowquufun xaluya mid mowquufoo cabdullaahi bn mascuud ku dul jooga oo aan hadal labi ahayn hadalka cabdulaahi bn mascuud ah oo markaa u deliishanayo qofkii kaahin u taga lafdigiisu wuxuu man ataa kaahinan ow saaxiran qofkii saaxir u taga ama faalalow oo fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bimaa unsila calaa muxamadin cabdullaahi bn mascuudna ra'yigiisa arrinkaa kama u dee waxaa la odhanayaa xugum marfuuc baa la siinayaa wa can cimraan bni xusein cimraan ibni xusein waxaa laga wariyay marfuucan xaluya xadiidka mid la kor yeelay laysa minaa naga mid maahuu nebigu yidhi man qofkii tadayara wax baasaysta waa baasaysiga daayta aan ka soo hadalay kow ow tuduyira ama loo baaseeyo lahu asaga asagaa wax baasaystay ama mid wax baasaysta inta u yimid buu yidhi abaysadaa meeshay martay haddaad halkaa aduguna martid waad ku dhibanaysa war hadda meesha sida martaa ku qarinaysa maya maya meeshaba haddaad martidba halkan waxaa maray hebel baa maray haddaad adigu martid adna dhib baa kaa soo gaaray asagiibaa shay baasaysia marka kula yimid markaasaad ku qanacda ow takahana ama faaliya oo faashada ow tukuhina ama loo faaliyo lahu asaga ow eh, saxara wax falah oo sixra ow suxira ama wax loo sixro lahu asaga intaasba qofkii la yimaada mid ka mida naga mid mahu nebigu yidhi waman ataa qofkii u taga kaahinan faalalowow fasadaqahu u rumeeya bimaa waxa yaqulu leeyahay faqad kafara wuu ku gaaloobay bimaa unzila wixii lagu soo dejiyey calaa muxamedin nebi moxamed korka calayhi salaatu wasalaam rawaahu lbazaar biisnaadin jayid sanad wanaagsan buuna ku wariyey wa rawaahu abaraaniyu abaraanina wuu wariyey fi lwsati kitaabkiisa awsadka ah biisnaadin xasanin sanad xasana ay wanaagsan buu ku wariyey min xadiidi bni cabaasin asagoo xadiidka cabdulaahi bni cabaasa kano xadiidka cimraan bni xusein buu ahaaye duuna qowlihi waman ataa qofkii u yimaada laakiin lama socon ilaa aakhirihi intaa dambeetoo ah waman ataa kaahina fasadaqahu bima yaqulu faqad kafara bimaa unzila calaa muxamedin intaa dambe xadiidka cabdulaahi bni cabaas ee dabaraani fi lawsad uu ku wariyey kuma jirin intaa hore uu keliya ayuu wariyey laba qayboodbuu marka xadiidkii u qaybsamay qayb nebigu acmaashaa dadka sameeya baasaysiga qofka sameeya ama loo sameeyo oo markaa ku qanca ama codsada iyo qofkii wax faaliya iyo kii loo faaliyo iyo kan wax sixira iyo kan loo sixiray intuba nebigu wuxuu inaga mid maha berigu ka noqday nebi maxamed sal alay slam camal aad samaysay nebi maxamedna aad ku weynay oo uu beri kaga noqday shar iyo wanaag darro weeya camalkaasu qofkii qof haalallowa u taga ee waxweydiiya dahab baa la xaday waxbaan waayey alaabbaa iga luntay ii fiiri meeshay taallo qofkii xaday xaggee joogaa waxyaalaha ugu yaqaanaa soomaalida badan aad baa loogu afaysan yahay markaasaa dadka qaarkood laga yaabaa in la sixiro la yihahda annaga hadda kuu soo qabayna kii kaa xaday markaasuu qofka sixraya laga yaaba kaadu inay ku dhegto nab hadhowba qofkii baashi la ordahaya la imaanahaya war xaggeead la aada sheikhaa soo qabtaa leeyaha marka sheikha ayaa soo qabtay waa sixir iyo fal sixir iyo fal weeye nabi moxamed wixii lagu soo dejiyey dadka noocaasi waa ku gaaloobeen qaala albaqawiyu imaamulbaqawi wuxuu yidhi alcaraafu caraafku alladii kii weeye yaddacii sheeganaya macrifata alumuuri arrimaha garashadooda wax walba oo awow ku leeyihi muxuu ku ogaanayaa bimuqadimaatin hordhacyo oo yastadillu uu u deliishanaya bihaa ayada cala almasruuqi shaygii laxaday waxyaaluu isku aadinayaa wuxuu leeyahay dahabkii lagaa xaday halkaasuu yaalla waa kow iyo wa makaani daallati shaygii dhumay meeshuu yaal kan hore waxa weeye cala almasruuqi shayga la xaday oo kaa maqano noocaas ma yaho sidaa ma yaho nooca ma yaha wey haa iyo wa makaani daallati baadidii meeshay taalla marka geelaagii halkaasuu joogaa arigaagii halkaasuu joogaa dahabkaagii dhumay halkaasuu joogaa lacagtii shalay aad weyday halkaasay kuu taallaa saasuu ku leeyaha marka marka inuu cilmu qeybka wax koog yahay hordhacyadaasna uu ku garanaya kan sheegta waxaa loo yaqaana abibaqawi ninka loo caraaf iyo wanaxwi daalika arrimaha waxa la midka wa qiila waxaa kaloo la yidhi huwa lkaahinu kaahin iyo caraaf waa isku midna waa la yidhi oo wax ku kala duwan yihin marka lafdiga unbaa u kala duwan walkaahinu faalalowguna huwa aladii kan weeye yukhbiru ka warramaya can ilmaqiibaati waxyaalaha maqan filmustaqbali ee weliba mustaqbalka ku saabsan waxaasaa kuu dhalan doona iyo taasaad guursan doontaa iyo sidaasaad noqon doontaa iyo halkaasaad ku dambayn doontaa saasuu ku ohanaya fi lmustaqbali wa qiila waxaa la yidhi alladii kan weeye kaahinku yuqbiru ka warramaya camaa waxa fi damiiri qalbiga ku jira wuxuu ku qalbigaaga saa iyo saama ku jirtaa haa wuxuu ku leey waa marka waa ku kaahin lagu sheega waxay tilmaamaa kutubta qaarkood sheekh uweys baa nin xertiisa ka mida ah wuxuu timaha iga jar isagoo timaha ka jira shiikhuna marka fanaanadiiya waa iska bixiyo wuu calool qaawanaa xerowgiibaa marka niyadiisa waxaa ku soo dhacday yidhaahdeen war shiiku calool weyna intaas afka kamuusan sheegin laakiin qalbigay kaga soo dhacday yidhaahdeen shiikhu marka hawshaas cilmu qeybka ah wax ka ogaayo ardaygiibuu la hadloo wuxuu ku yidhi waxa niyadaada ku soo dhacayoo caloolweynidayda ah iska caloolweyni bilaasha maahana xikmad baa ka buuxda la soco markaas ardaygii baqayoo jareeyey lianna wixii qalbigiisa ku soo dhacay ardaygan baa wuxuu ogaaday shiikhu inuu og yahay ardaygii marka markaasuyo maya muridiinteeda ku jirtaa waxba ha walwalin walasekaa dhaafay khalaas waxyaalaha noocaasoo kaleta marka waa waxa meesha lagaga hadlayo wey wa qaala abulcabaas abulcabaas baa wuxuu yidhi ibnu taymiya raxmat ullaahi calayh ibnu teymiyata alcaraafu caraafku ismun waa magac magacaasoo lilkaahini u sugnaaday faalalowga iyo walmunajimi xidiga sheegga iyo waramaali midka waxa weeyaan bacaadka iyo ciidda iyo ka faaliya iyo wanaxwihim wayaal ramaaliga waramaaliga maanta waa loola jeedaa ciidda bacaadka ah ciiddaasu marka kafaal ka dhigaya wax ka fiirinaya iyo wanaxwihim waxyaalaha la midkaa ah, oo miman dad ka mida ah yatakalamu ka hadla fii macrifati lumuuri arrimaha garashadooda bi haadihi tan ayada aruqi ee wadooyinka qaabkaasayna wax ku fiiriyaan xidigaha iyo waa ciidda iyo waxyaalahaasay fiirinayaan waxyaalaha noocaasa ayay fiirinayaan marka waxaa meesha ka muuqata ibn taymiya inuu leeyahay caraafku waa magac uu kaahinku leeyahay iyo munajimka iyo ramaalka intaba uu leeyahay intaba way leeyihiin ayib wa qaala bnu cabbaasin cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu yidhi fii qowmin qolo wuxuu ka yidhi qolyahaasoo yaktubuuna qoraya abaajaad xuruuftii abjad ay soo garamaysaan abjad huwas la ohan jiray xuruuftaasay qorayaan alifbeetada alif ba taata ay qorayaan walxaal yanduruuna ay eegayaan fi nujuumi xidigaha xuruuftii bay qorayaan ayagoo xidigaha iyo xuruufta wax kala soo dhexbaxaya alif ba e, jiim waxbay qorayaan xuruuftii ah xidiguhuna fiirinayaa marka maa araa uma arko waa cabdullahi bnu cabaas man ruuxii facala sameeye daalika arrinkaas lahu asaga inuu u sugnaaday cind allaahi ilaahay agtiisa min khalaaqin wax nasiib iyo dheef wax ilaahay agtiisa ayaana kuma leh biyo aakharo xadiidkani wuxuu ina tusinayaa aharkani cilmiga loo yaqaano xisaabta jumalka oo qaabka wax lagu xisaabiyo xilligii saxaabada inuu jiray oo cilmi jiray aha ka horre uu jiri jiro carabiya ay aqoon jirtay marka maa araa laba tafsiir baynu ku fasiraynaa culammadu ku fasiraano maa araa ma arko oo aragti caadiya lagu fasiro ama maa araa ma ogi lagu fasiro cilmigaas abaajaadka in la barta dhib male laakiin markaad axkaam ku salaysid oo abjad iyo uwas intaad isku xirto xidigaha fiirsid aad tidhaahdid caawa roobku imaanaya ama caawa qofkii dhinta jannadu gelaya kii waxway dhashanaartu gelahaya caawa qof xunbaa dhalanaya waxyaalaha noocaas oo kale axkaam aad ka ratibtid wuxuu leeyahay cabdullaahi bnu cabaas uma arka man facala daalika lahu cinda allaahi min khalaq fiihi baabka waxaa ku sugan masaailu masaa'il ayaa ku sugan almas'alatu aluulaa masalada koobaad laa yajtamicu ma kulmaanu isuma yimaadaan tasdiiqu tasdiiqulkaahini faalalowga rumayntiisa maca aliimaani rumayn bilqur'aani qur'aanka la rumeeyo adoo kaafaalalow rumaysan oo waxa uu kuu sheegayo waxyaalaha qeybkaa ku qanacsan iyo qur'aanka ilaahi inaad rumaysay isuma yimaadaan buu leeyahy ama qur'aankaad ku harin rumayntiisa ama faalalowgaad u go-aysaayoo waxyaalaha cilmu qeybkaa sheeganayo qur-aanka waad ka furanaysaa athaaniyatu masalada labaad adtasriixu waa caddayn biannahu kaahinka in la rumeeyo iyo faalalowga wuxuu sheeganayo kufrun gaalnimo inuu yahay la cadeeyo athaalithatu masalada saddexaad dikru man ruux sheegidi weeye tukuhina loo faaliyey lahu asaga qofkii faalka yaqaanay maahane kii faalka loo dhigay in la sheego oo aan ku soo marnay inuu nebigu bari ka noqday sala allahu calayh wasalam yidhi beri baan ka ah alraabicatu masalada afraad dikru man ruux sheegiddi weeye tuduyira loo baaseeyey lahu asaga oo baasaysigu waa maxay wixii xun ee khaldan haddii aad baasaysatid waa sax maalan dadka in la laayo xaqdarra lagu laayo in la zinaysto in xoolaha la dhaco in la xanto waa wax xun inaad kaa dhibsato baasiisataa waa sax kow wax dabeeciyan la yaqaana inay dhib leeyihiin inaad baasaysatana waa wax caadi ah maalan qof baa xabad kugu soo riday inaad xabaddaa dhibsatay gardarrada kugu soo ridayo bahal baa kugu soo fokadood aragtay meeshu inay halis aad ku jirto inaad dhibsataaye waa wax dabeeciyan oo la yaqaano laakiin labadaa waxaan ahayn oo ah xalay guumays baa isoo ag fadhiisatay oo guriga ayaga agtiisa ka ciday oo hadday ka cidayna maada adigu guumaysta codkeeda maamulo hadda rumuud gacanta ugu haya waa maya maxayse guumaysar iyo khayr gacanta ku haysa waa waxba gallayr hadduu ku agyimaado inaad tidhaahdid madad baa xala soo ag fadhiisto waa awliya alla oo luquntiisa waxaa ka madow waa tusbax nebigu uu geliyey aad tidhaahdid waad aaminsan tahay gallayrku hadduu ku soo agfariistay inaad khayr helayso guubaysa hadday kusoo agfariisatana ay dadku kaa dhimanayaanoo caawo waxa weye geeri imaanaysaaye baasaysiga noocaasa wey waxaa xadiidku ka hadlayo la diidan yahay waana caqiide jaahiligii ay aqoon jireenoo nebigeenna iyo diinteennu ay reebeenoo layidhi lama ogola laynaga reebay ayib oo qofkii noocaa loo sameeya ka warran nebigu waa ka bari noqday sal alla alayh wasalam alkhaamisatu masalada shanaad dikru man sheegi ruux sheegiddi weeye suxira loo sixiray lahu asaga dadka qaarra sixirka ayagaa sameeya waa kafara lagu sheega qofna waa qofkii loo sameeyey kii loo sameeyeyna ka waran shirkibaa asagana lagu sheegay inuu ku dhacay asaadisatu masalada lixaad oo baabka ka qaadanayno dikru man ruux sheegiddi weeye tacallama bartay abaajaad abjada ruuxii barta xuruufta alifbeetada dhib ma leh laakiin abaajaadkii iyo xidigaha cilmi wada markaad isku xirtid ood aamintay meeshaas inuu ka soo baxayo cilmi ta'hiir iyo saamayn leh oo wax fiicnaa xumaan u bedelaya xumaanna waxa wey fiicnaan u bedelaya qof nool dilaya taasaa la diidan yahay oo khaladku ka imanaya waana min cabdullaahi ibnu cabaas uu leeyahay qofka noocaa sameeya uma arka aakhare inuu nasiib iyo dheef ku leeyahay asaabicatu masalada toddobaad dikru lfarqi farqiga u dhaxeeya in la sheego weeye baynaalkaahini kaahinka iyo walcaraafi iyo qofka caraafka loo yaqaano culummada qaarkoodna inay yidhaahdeen waa isku mid midkoodna ay yidhaahdeen waxaa laga wadaa caraafka iyo kaahinka kaahinku waxyaalaha mustaqbalka midka ka warramo weeyaan kan kaleetana qalbigaaga waxa ku jira iyo damiirkaaga yuu ka warramaya baadidii kaa luntay iyo waxyaalaha noocaas noocaasoo kaleetahu sheegayaayo intuu sixir iyo wax adeegsado labadaba kii la yidhaahdo waa laba qoon oo labaduba ay khaldan yihiin weeye in lagu daysana aysan mudnayn in la rumeeyana aysan sax ahayn qofka muminkaana la raba diintiisa inuu ku qanco wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin